tilqaaga waa meesha ku aadan waa bimacnaa waxaa la diidan yahay inuu safku dhinac uga bato dadka bidixda ka xigiyo dadka midigta ka xiga waa inuu dhexdooda ku aadan uusan dhinac u badanin masalada labaadna waxa weeye imaamka inay ku soo xigsadaan oo u soo dhowaadaan dadka qaangaadhka ah ee haddana caqliga leh <clears throat> oo caruurta iyo dadka aan caqliga lahayn ee majaaniinta ah ama caqligoodu dhiman yahay kuwaasi in safka hore imaamka ku xiga laga fogeeyo taasuu ka hadlaya macnaa labada masale war can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi wasituu dhexdhexaysta oo dhexda ku aadiya alimaama imaamka wasuduu awda oo gufeeya alkhalala bambanaanida yacni markaad taagan tihiin khalalka waxaa la yidhaahdaa labada ruux ee isla taagan dhexdooda meesha furjadae ku aadan ee bannaanka marka bannaanka idiin dhexeeyana buuxiya oo awdawa rawaa waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey bayhaqi baa sidoo kale wariyey min tariiqihi buu ka wariyey sanadkiisu waa daciif sababtuna waxa weeye nin la yidhaahdo yaxya bnu bashiir iyo hooyadii oo labaduba majhuul yihiin baa ku jira saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey cabdulxaq alishbiili alimaamu adahabi abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albani intuba way daciifinayaan laakiin xadiidka laba jumluu ka kooban yahay jumlada labaad wasuddu lkhalal ayadu shaahid bay leedahay way sugan tahay inta daciifka ah waa jumlada hore oo wasitu limaama ah ayb amaa wasuddu lkhalal waan u tegi doonnaa oo shawaahid bay iyadu leedahay axaadiis badan baa jirto nebigu ku amraya sal alla lay wasalam oo uu ka mid yahay maalan xadiidka cabdillaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa ee nebigu uhi sal lay waslam aqiimu asufuuf waxaaduu bayna almanaakibi wasuddu lkhalal safafka toosiya garbahana isku aadiya bambannaankana buuxiya awda meelaha bambannaan xadiidka abu daawuud iyo bayhaqi baa soo saaray waxaa saxiixiya xaakim dahabi nawowi iyo sheekh albani kaasaa u markhaati kacaya marka jumlada sudulkhalal shawaahid bay marka leedahay way suganta laakiin wasitul imaam taasaa daciif wacan ibni mascuudin alansaari qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa in badanoo ahlilcilmiga ka mid ah sunnay ka dhigayaan imaamka in dhexda lagu aadiyo laakiin xadiiskaasaa kusoo arooray isaguna waa daciif wacan abi mascuudin alansaari qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yamsaxu mid masaxa ayuu ahaa oo gacanta mariya manaakibanaa garbahanaga fi salaati salaada dhexdeeda wayaquulu wuxuuna dhihi jiray yani gacmuhu saa u marin jiray yani si uu u simo macnaha wayaquulu wuxuu dhihi jiray istawuu sinma walaa takhtalifuu haysdaba marina yani hayiskhilaafina oo mid gadaal u taagan iyo mid soo horeeya iyo ikhtilaafka saasaa laga wada oo fatakhtalifa ay iskhilaafto quluubukum quluubtiinnu ay iskhilaafto hayiskhilaafino haddaad iskhilaaftaan quluubtiinna iskhilaafaysa leanna waxaa la yidhaahdaa ikhtilaafu aldaahir sababun liikhtilaafi albaatin haddaad muuqaalka kore iskhilaaftaan oo dad yani kala jeeda aada u muuqataan waxay sababaysaa in quluubtiinnu iskhilaafto saas way macnaha liyalinii ha igu soo xigsada buu nebigu sal lla ly wasalam minkum xaalay idinka idinka mid yihiin ulul axlaami kuwa qaangaadhka u saaxiibka waanuha iyo cuquusha labadaa kelimo ululaxlaami wannuhaa bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin labada kelimo waa isku macno oo waa mutaraadifaan labadabana waxaa laga wadaa dadka caqliga leh ululaxlaami wannuhaa lanna axlaamta cuquushana waa la yidhahda nuhaana waa jamcu nuhya nuhyadana waa caqliga marka waxay leeyihin labada kelimo waa isku macno waa min baab yani waxa weeyaan cafi mutaraadifayn waay bacdu ahli lcilmina waxay leeyihiin ulul axlaamida waxaa laga wadaa albaaliquun dadka qaangaadhka ah wannuhaana waxaa laga wadaa dadka caqliga leh lanna talaasum kama dhexeeyo caqliga iyo qaangaadhnimada kuwa qaangaadh waxaa jiraan caqli lahayn marka wannuha waxay ka hadlaysaa dadka caqliga leh ulul kuwa qaangaadhka kuwaas ha igu soo xigsadeen buu nebigu uri sal ly waslam uma kadibna aladiina kuwii ha ku xigsadeen yaluunahum ayaga iyaga ku xiga kuwa iyaga raacsan oo xagga caqliga iyo qaangaadhnimada ayaga ku xiga kuwaasi ha kusoo xigsadeen uma kadibna aladiina yaluunahum kuwa kuwa kusii xigsadana iyaga ha kusii xigsadeen sidaa laysugu sii xigsado rawaxa wariye axmed wa muslim waannasaa'i wabnu maaja ujeeddadu waxa weeye inay imaamka ka ag dhowaadaan ooy u soo dhowaadaan oy ku soo xigsadaan dadka qaangaadhka ah oo tabcan waxaa laga fahmayaa inayna caruurtu aynan imaamka kusoo xigsanin oo gadaal la marya waa u tegi doonnaa kadibna sidii sifada iyada ah laysugu xigo ayaa istaaggana laysugu xigsanaya iyo sufuufta ayuu xadiisku tilmaamaya sababta waxay leeyihiin sidaa loo leeyahay leanno markii imaamka hadday xaaladay ku timaado waatan soo marnay oo ma'muumiinta gadaashiisa taagan mid ka midu booska gelinaya marka dadku hadday caruur yihiin oo ayna salaaddiiba fahamsanayn gadaashiisana ku safan yihiin dadkii waaweynaana ay gadaal maraan hawshaasi dadkii qaban lahaa inay fogaadaan maaha waa istiklaafkan soo marnay waay waxaa kaloo loo baahan yahay imaamka marmar buu khaldami karaa in la baraarujiyo dadka baraarujin lahaana waa ulul axlaami wannuha iyagaa la rabaa inay kusoo xigsadaan waxaa saddexeeya imaamka marbaa sawdkiisu hoosuu dhici karaa oo dadka in la gaadhsiiyo u baahan kara sawdkiisa iyadana dadka ululaxlaam wanuhaaga adiga muhaam fara badan bay leeyihiin saas daraaddeed baa loogu soo xijinaya wa can ibni radi allahu tacala canhu can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi liyalinii ha igu xigsadeen minkum xaalay idinka idinka mid yihiin ulul axlaami kuwa cuquusha u saaxiibka ama qaangaadhka wanuhaa iyo caqliyada uma aladiina yaluunahum kuwa kuwa kusii xiga uma aladiina yaluunahum kuwa kuwa kusii xiga ha ku xigsadeen wa iyaakum waxaan u kala digayaa idinka iyo wa hayshaati alaswaaq suuqyada dhexgalkooda hayshaadka waa yacni ikhtilaadkooda iyo buuqooda iyo qayladooda iyo waxaas way macnaha ayib in lagu fitnoobo oo bimacnaa waxaa laga wadaa sida bacdu ahlilcilmi ay ku fasirayaan iyaakum wahayshaati alaswaaqi fi salaa waay ama fi lmasaajid masaajidda markaad timaadaan inaad sidii e, qayladii iyo buuqii iyo e, isdhexyaacii suuqoo kale inaad u dhaqantaan maaha masaajidka marka layimaadiyo salaada calaykum biاsakiinati waalwaqaar waxaa loo baahan yahay yani deganaansho iyo kaadsiyooni iyo khushuuc iyo laakiin sidii suuqii oo kale haddaad buuqdaan oo qaylisaan oo isdhexyacdaan oo taasaa la diidayn culimada qaarkood saasay ku qaydayaan waxaa wariyey xadiidka axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuud watirmidiyu ayb wacan anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa yuxibbu mid jecel an yeliyahu inay ku soo xigsadaan almuhaajiruuna raggii soo hijroodoo saxaabadiisa ahaa waalansaaru iyo ansaartu inay ku soo xigsato muxuu u yeelayaa liyakhuduu si ay u qaataan canhu xaggiisa uga qaataan xikmadda igu soo xigsada uu leeyahay waa dadkii diintan naqlin lahaayoo dadka gaadhsiin lahaa wa marka inay salaadda ka qaataan oo nebiga afcaashiisa ka fahmaan oo kadibna ay cilmiga ummadda sii gaadhsiiyaan liyakhuduu canhu si ay nebiga sal lla lay waslam uga qaataan rawaxa wariyey axmed wabnu maajah kadalika waxaa soo saaray ibnu xibbaan iyo xaakim wuu saxiixiyey cala shardi shaykhayn dahabi baa ku waafaqiyay sheekh albani iyo sheekh shucayb larnaws intuba kadalika xadiidka waxaa soo saaray aldiya fi lmukhtaara bayhaqi fi sunan cabdi bn xumayd intuba way soo saareen ayb axaadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa safka imaamka waxaa ku soo xigsanaya dadka waaweyn ee qaangaadhka ah ayaa ku soo xigsanaya waxaa ka sugan saxaabada qaarkood ridwaanullahi calayhim in ay caruurta ka saari jireen safka hore iyagoo axaadiistan daliishanaya oo cumar iyo zir ibnu xubaysh miyuu ahaayo saddex saxaabi iyo dhowr saxaabi baa laga wariyaa alimaamu axmed cali ullah isaguna wuxuu karaahaystay in caruurtu ku soo xigsato imaamka oo wuxuu dhihi jiray mowqifkoodii ma ah gadaal baa la marin jiray macna intaas waxay faa'iidaynaysaa yaa imaamka ku soo xigsanaya oo safka isaga xiga yaa istaagay ama caruurtu meeshay istaagi lahaayeen xadiiska baabkan dambe uu sameeyey baabu mowqifi sibyaani caruurta meeshay istaagi lahaayeen buu baabuu yahay wannisaa'i iyo dumarka min alrijaali ragga xaggooda ay ka istaagi lahaayeen carruurta yarkayn qaangaadhin ilaan sibyaanta saan soo sheegnayba mar hadduusan qaangaadhin waa sabi iyo dumarku meeshay istaagi lahaayeen salaadda ka istaagi lahaayeen oo ragga ay ka istaagi lahaayeen yacnii ragga safka hore ku jira waxaa laga hadlayaa markii ay wada tukanayaan iyagiyo raggu raggii dumarku xaggay ka istaagayaan ma garab istaagayaan ma gadaal bay ka istaagayaan ma la safanayaan min arijaali saasa laga wada can cabdiraxmaan ibni hanmin radi allahu can cabdiraxmaan ibni hanmin can abi malikin alashcari can rasuuli illahi sal lay waslam rasuulka wuxuu ka warin abu malikin alashcari ayaa rasuulka wuxuu ka warinayaa annahu nebigu kaana inuu ahaa yusawii mid sima oo isla ekeeya bayna alarbaci rakacaatin afartii ragcadood dhexdooda ayuu simi jiray fi lqiraa'ati akhrinta ayuu ku simi jiray waalqiyaami iyo istaagga yacni afarta ragcadood markuu wada tukanayo akhrintoodiiyo istaaggooda wuu simi jiray wuu isku dhowayn jiray waay wayajcalu wuxuu yeeli jiray alrakcata aluulaa ragcadda ugu horraysa hiya iyada atawalahunna midda ugu dheer buu ka dhigi jiray marka uu simi jiray haddana midda ugu horaysuu ka dhigi jiray ta ugu dheer bimacnaa simidda wuxuu ka wadaa wuu isku dhadhowayn jiray marka ta u horaysa laakiin ugu dheeraan jirta maxaa sidaa u yeeli jiray likay yathuuba si ay u soo ururaan annaasu dadku si dadka maqan ee muxuu ahaayey salaadda u soo socda ay u soo ururaan ama u soo noqdaanoo u yimaadaanoo salaadda uga soo gaadhaan wayajcalu wuxuu yeeli jiray nebigu sal ly slam alrijaala ragga qudaama alghilmaani caruurta ama wiilasha hortooduu yeeli jiray wayajcalu wuxuu yeeli jiray alrijaala ragga waaweyne qaangaadhka qudaama alghilmaani wiilasha aan weli qaangaadhin hortooduu yeeli jiray safka ka horreeyuu ragga yeeli jiray waalghilmaana wiilasha yaryar khalfahum ragga gadaashooduu yeeli jiray waannisaa'a dumarkana khalfa alkhilmaani wiilasha yaryar gadaashooduu istaajin jiray nebigu sal lay slam rawaaxa wariyey axmed baa wariyey kadalika bayhaqi baa wariyey waliabi daawuuda waxaa u sugnaaday canhu abi maalikin alashcari xaaluu ka warinaya qaala inuu yidhi abu maalik baa dhahay alaa uxadiukum miyaanan idinka sheekaynaynin bisalaati nabiy nebiga salaadiisii sal lay waslam qaala wuxuu yidhi faaqaama asalaa noo sheeg bay dhaheen war salaadii nebiga miyaanan idiin sheegayni buui tee noo sheeg waay ayib qaala wuxuu ihi fa aqaama asalaata nebigu salaaddii buu aqimay wa safa arijaala raggii buu safay wa safa khalfahum ragga gadaashoodana wuxuu ku safay alkhilmaana wiilashii yaryaraan qaan gaadhin uma kadibna sallaa bihim waa tujiyey fadakara wuxuu sheegay salaatahu nebiga salaadiisii sal ly wasalam xadiidheer xadiidka sanadkiisu waa daciif riwaayada abi daawuud iyo midda axmed ee horeba isku dar oo shanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhahdo shahr ibnu xawshab shahr ibnu xawshab oo daciifu nisu'u xifdihi wa kahrati awhamihi ayaa ku jira saas daraaddeed bay culimmadu daciifinayaan waxaase loo deliishadaa waxaa deliishada yani jamaahiirta ayaa deliishada culimmada badankood oo sida loo tartiibinaya dadka isla tukanaya oo inay raggu waaweyn ay hormarayaan caruurtu ku xigsanayaan dumarkuna carruurta ka sii dambaynayaan sidaas man wacan anasin radi allahu tacaala canhu anna jaddatahu ayaydii mulaykata ahayd ayaa dacad u yeedhay rasuulalahi sal alay wasalam bay u yeedhay lidacaamin cunto ayay ugu yeedhay oy sanacatu hagaajisay cunto ay samaysay bay nebiga ugu yeedhay jaddatahu damiirkaa isaga ah haddii anas loo celiyo xadiidku waa iska hor imaanayaa riwaayaadkiisu oo riwaayaadka soo socda waxay caddaynayaan ciddii u yeedhay inay ahayd hooyadii anas hooyadii halkana jaddatahu buu leeyahy saas daraaddeed baa alxaafid ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay damiirka jaddatahu ah uma noqonaya anas ee wuxuu u noqonayaa nin la yidhahda isxaaq ibni cabdillaahi ibni abi talxa oo anas hooyadii ay ayeeye u ahayd oo sanadka ninka ku jira ah marka jaddatahu jaddata isxaaq ibni cabdillaahi hayaydii oo anasna hooyadii ah saasay isu waafaqaysaa buu leehay dacad rasuulalahi sal lay slam rasuulkay u yeedhay liacaamin bay u yeedhay sanacatu ay hagaajisay fa akala markaasuu nebigu cuntadii cunay uma kadibna qaala wuxuu yidhi quumuu istaaga faliusalli aan tukaday lakum idinka dartiin idinka dartiin bimacnaa waa laga wadaa bimacnaa lakum litacliimikum wa inaan idin baro darteed salaada aan u tukada wey macnaha iyaga dartood salaada uma tukanayo sax laamtu waa laamu tacliil laakiin tacliim baa laga wadaa ee lagama wado ilaahay dartii buu u tukanaya laakiin sababta keentay inuu iyaga baro waayo allana waa u tukanaya la macnuhu saas fa waan istaagay buu yidhi haddaan anas ahay ilaa xasiirin baan isu taagay darin oo lanaa annaga noo sugnaatay qad iswadda kaasoo madoobaaday min tuuli maa lubisa yacni xidhashada inta la xidhay dherarkeeda darteed inta la isticmaalay buu ka wada leanna waxa weeyaan gogosha iyo darinta iyo laguma labistee laakiin waa waa la isticmaalaa waa lagu fadhiistaa marka wuxuu ka wadaa min tuuli maa lubisa muddada la isticmaalay dherarkeeda darteed buu la madoobaaday darin noocaasaan xaggeeda isu taagay buu fa nadaxtuu markaasaan firdhiyey buu yidhi bimaa'in biyaan ku firdhiyey yani waxa weeyaan ama waan dhaqay buu ka wada ama nadxiga waxaa la yidhaahdaa firdhinta ama inuu waxoogaa yani dhaq ayaa laga dhici karta inuu nadiifinayo taasaan sameeyey buui faqaama markaasuu istaagay calayhi korkiisa rasuululahi baa ku istaagay sal lay waslam xasiirkii ama derintii korkeedu isku taagay wa qumtu waan istaagay buuhi ana aniga walyatiimu iyo agoonkii waraa'ahu gadaashiisaan istaagay wiil yaroo agoon oo aan gaadhin baa meesha jooga marka aniyo wiilkii yaree agoonkaa nabiga gadaashiisaan istaagnay buui ayb wa qaamad way istaagtay buu hi alcajuuzu duqdiina islaantii habarta ahaydna min waraa'inaa gadaasheeday istaagtay buuhi fa sallaa lanaa markaasuu nebiguna tujiyey rakcatayn laba ragcadood uma kadibna insarafa wuu ka baxay waa gadoomay saas way macnaa uma insarafa waa gadoomay rawaahu aljamacatu baa warisay ila bna maajah ayib waxaa xadiidkan laga qaadanayaa oo uu faa'iidaynayaa laba masalo masalada koobaadi waxa weeye haweenku inay caruurta saf ahaan ka dambeeyaan rag hadduu yahayna in ragga gadaashiisa istaagayaan xataa keligeedba ha ahaato xataa keligeedba ha ahaatee gadaal bay ka istaagaysaa ragga ma garab istaagayso lamana siin mayso taa wuu inoo faa'ideeyey waxaa kaloo inoo faa'iideeyey caruurta gadaal ha la mariyo waa markii safka rag waaweynoo buuxiyo lahayo waay haddaan safka hore raggii waaweynaaba ku filayn hade caruurtu marka ragga waaweyn bay garab istaagayaan xagee laga qaadan xadiidka anas baa laga qaadan laanna anas wiilka gadaal ma marin yarka ah laakiin anas buu isgarab taagoo safka la istaagay marka haddii ay ragga waaweyn ayna safka buuxinin caruurtu safkay buuxinayaan ee markay rag waaweyn joogaan bay gadaal marayaan weyn macanaha sidaasna xadiidkaasi waa inoo faa'ideeyey ayib waana madhabka jumhuurtu ay qabaan waay wa can anas radi allahu canhu waxaa kaloo faa'iidaynaya isla macnaha faa'iidaynaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii cabdillahi bni cabbaas oo annagii soo marnay nebiga habeenkii markuu salaada la galay nebigu sal lay waslam uu bidixda ka istaagay nabigu intuu soo wareejiyey waa ka midigtiisa istaaji cabdillahi bn cabbaasna wuxuu ahaa qaangaadh ma ahayn saas maana xataa nebigu markuu dhimanayay qaangaadh ma ahayn naahaza alixtilaam wuxuu ku dhowaaday inuu qaangaadho laakiin qaangaadh ma ahayn marka isagoo sabi ah buu imaamkii haddana isgarab taagay sababtu maxay tahay leanna cid kalaabaan meesha jooginba marka iyaguna hadday joogaan iyagaa safka hor istaagi haddii raggu ayna safka hore buuxinayninna way la gelayaan marka sidaasaa macnaha axaadiistu faa'idaynaysa wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday ana aniga iyo walyatiimu agoonkii fii beytinaa guriganagaan ku tukannay khalfa nabiy nebiga gadaashiisaan ku tukannay sal lay waslam wa ummii hooyadayna khalfanaa gadaashannay ku tukatay ummu sulaymin ah hooyaday ummu sulaymna gadaashannay ku tukatay ummu sulaym binti milxaan rawahu lbukhaariyu baa wariyey وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu uhi khayru sufuufi الrijaali ragga safafkooda midka ugu khayr badani waluhaa waa midka u horeeya safka u horeeya u khayr badan wa sharuhaa ragga safafyaalkooda ka ugu shar badanna aakhiruhaa waa ka ugu dambeeya waay sharka laga hadlaya waxa weeyaan yacni khayrka dhaafaya iyo ajirka dhaafaya iyo waxa uu seegayo marka la fiiriyo shar baa laga cabiray saas wey maanaa kanna khayrka laga cabiraya waxa way hore bimacnaa hawaabka iyo ajirka iyo wanaagga uu helayo waay kaana ka qadayo xagga dhankaasa macnaha ee laga fiirinaya wa khayru sufuufi nnisaa'i dumarka safafyaalkooda ka ugu khayr badanna aakhiruhaa ka ugu dambeeya waay wa sharuhaa dumarka safafkooda ka ugu shar badanna awaluhaa ka u horreeya waay rawahu ljamacatu waa warisay ila iyo bukhaari mooye ayib marka meesha xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa raggu markay saftaan kadib baa dumarku safkoodu dib buu noqonaya siday u kala khayr badan yihiinna xadiidku waa inoo sheegay wuxuuna ka hadlayaa markay rag iyo dumarku isla tukanayaan markay dumarku goonidooda u tukanayaan maaha markay ragga la tukanayaan waay maxaa yeelay sababta loo yidhi safkooda ugu horreeyaa ugu shar badan kooda ugu dambeeyaana ugu khayr badan safkooda u horreeyaayay raggiibuu ku xigaa hadduu raggii ku xiga iyagiiyo raggii wax u dhexeeya ma jiro oo wakhtigii nebiga sal lla lay slam raggiiyo dumarku waa wada tukan jireen masaajidkaa lagu wada tukan jiray wax derbiyana looma dhexaysiin jira wax xaajisa uma dhexaynin halkaa dambe iyaguna ku tukan jireen ragguna halkanoo kale ay ku tukan jireen saas daraaddeed baa nebigu wuxuu amray sal lay wasalam inayna madaxyadooda kor u qaadin inta ay raggu soo toosayaan maxayla raggiioo sujuudsan hadday iyagu madaxa kor u qaadaan bimacnaa waxa weeyaan waxay arkayaan muxuu ahay waxaan munaasib ahayn maryuhuna waa iska yaryareen waagaa iska gaagabnaayeen marka maadaama ay raggii ku soo xigaan qalbigooda iyo tacalluqa uu samaynaya iyo fitnada ay salaada ka fidnoobayaan iyo arrimahaasaa keenaya in la yidhaahdo safka u horeeya u shar badan midba midku ka dambeeyana waa ka fog yahay arrintaa iyada laakiin markay keligood tukanayaan mas'aladu sidaa waa ka gedisanta ayb rawa aljamacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye ah, waa ka qeyrkoodu ku timi sidoo kale inuu ragga dhihi jiray nebigu sal lay slam suga intay dumarku gadoomayaan marka way yaro fadhin jireen kadibna dumarkaa bixi jireen marka hore macna ayb derbiyadan hadda loo dhexaysiiyey iyo dumarka meel kora la saaray iyo ama dhinac laga dhigay iyo waa wax dib ka yimid oo masaajidda qaabkaa loo sameeya laakiin ma jiri jirin wakhtigii nebiga sal lla lay waslam waxa uu loo sameeyey taqriiban noocun muxuu ahaaye dar-ulfitna ah fitno uun ka hortageed iyo baa loo sameeyey laakiin asal ahaan ma jirin wakhtigii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ayb baabu maa jaaa wixii yimid baabu yahay fii salaati rajuli ninka salaadiisii faddan uu u tukado faddan asagoo keligiiyo gooni ah waman rakaca cidda rukuucdayna baab buu u yahay ow amase axrama xarmaday duuna safi safka sokodiisa intuusan safka gaadhin uma kadibna dakhalahu safkii galay laba masalo wey tanina midda koowaadi waxa weeye nin safafkii gadaashooda isaga tukanayaba safka maba gelinba meeshaasuu iska tukanaa kaa xaalkiisa ta labaadna waxa weeye ruux intuu safkii intuusan soo gaadhin salaaddii galay kadibna rukuucay kadibna isagoo rukuucsan soo socdo safka saa ku soo galay labadaa masale waa can caliy bni shaybaan radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal ly slam rasuulku raa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay oo yusallii tukanaya khalfa asafi safka gadaashiisa ku tukanaya fa waqafa markaasuu istaagay xata nebigu waa istaagay sal lay waslam xata nsarafa ilaa uu ka baxay ninkii xata insarafa ilaa uu ka baxay alrajulu ninkii ilaa uu salaada ka baxay waa sugay nebigu sal lay waslam intuu salaadda ka baxayay fa qaala lahu markaasaa wuxuu ku yidhi istaqbil salaataka salaadaada dib u celi soo qaabilso bimacnaa waxa weeyaan dib ka keen tuko dib u tuko maxaa yeelay falaa salaata salaad ma leh falaa salaata salaadi ma jirto limunfaridin mid gooni u tukanay mid keligii ah khalfa asafi safka gadaashiisa mid keli ku ah salaad male buu nebigu sal lay slm raw axmed baa wariyey wabnu maajah alimaam albuusiiri caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix sidoo kaleeta waxaa taxsiiniyey imaam axmed wuxuu leeyahay sheekh albani iyo sheekh shaciibna waxay leeyihiin waa saxiix xadiidka waxaa shaahiid u ah xadiidka kale soo socday waabisa ayaa u markhaati kacaya wuxuuna faa'iidaynayaa oo uu tilmaamayaa falaa salaata limunfaridin khalfa asaf ruux safka gadaashiisa ku tukanaya keligiina ah oon cid kale la taagnayn kaasi salaad ma laha buu nabig sal lay slam falaa salaata nafyigaasi marar badan baan soo tilmaanayo nafyigu waa in uu ku dhaco cala alxaqiiqa marka hore cala adaat marka cala adaati asharciya salaadda falaa salaata salaadii sharciga ahayd kaasi male wahay taasuu anfinaya in laga yacni ama sixada laga dhigo ama daatada laga dhigo oo daata sharciya ay noqoto ama falaa salaata saxiixa salaad saxiixa male in la yidhaahdo ayaa sax laakiin in la yidhaahdo falaa salaata salaad kaamila ma laha oo kamaal markaa nafyiga la saaro waa mxuu ahaayey waa abcad lmajaazayn waay siday dhahaan ayb marka waxaa kutusaya marka falaa salaata in nafyigaasi calaa xaqiiqati wiya oo salaad uusan lahayn hadalka ka horeeyo ah istaqbil salaataka salaaddii soo celi baa layidhi markaase haddana waxaa la yidhi ruux noocaasoo kalea salaadba ma leh manaa salaadiisu ma jirto wacanhu abisata bni macbadin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulku ra'aa wuxuu arkay rajulan nin oo yusallii tukanaya khalfa asafi safka gadaashiisa ku tukanaya waxdahu isagoo keligii ah fa amarahu nebigu wuxuu amray an yuciida inuu soo celiyo salaatahu salaadiisa inuu soo celiyo salaada dibuu tukaalaya rawa alhamsatu baa warisay ila anasaa'iya nasaa'i mooye waxaa tacsiiniyey imaamu tirmidi waxaa saxiixiyey axmed isxaaq ibnu khusayma bayhaqi ibnu xibbaan iyo ibnu xasmi intuba way saxiixinayaan xadiidka waabisat bn macbad ayb alimaamu shaafici calayh raxmatullah asagu sixadiisa wuxuu ku xidhay yacni waa u caddaan waaya xadiidku inuu sugan yahay in kale saas daraaddeed wuxuu ka mid yahay axaadiista uu yidhi low saxa la qultu bihi hadduu asixi lahaa xadiidkaas sidaas uu sheegayo baan dhihi lahaa oo waan qaadan lahaa waa marka sixadiisuu ka dooday laakiin a'immada madhabka raggoodii kale imaamka ka dambeeyey baa xadiidka waa sugan yahay dhahaya iyo qayrkoodba macnaha marka waa sugan yahay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan qaala inuu yidhi waabisawey su'ila waxaa la weydiiyey buu rasuululahi sal lay waslam su'ila waxaa la weydiiyey rasuululahi sal lay waslam rasuulka waxaa la weydiiyey can rajulin nin oo sallaa tukaday khalfa asufuufi safafyaalka gadaashooda ku tukaday waxdaw isagoo keligiia fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam yuciidu wuu soo celinaya alsalaata salaadda waa soo celinaya rawa waxaa wariyey axmed ayaa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo camr bnu raashid oo majhuul ah majhuululxaal ah marka sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix liqayrihi dariiq kaluu leeyahay oo majhuulkaasi ka madhan oo inta laga saaray saxaabiga iyo ninka kale la xidhiidhiyey wuxuuna leeyahay ibni xibbaan labada ariiqba waa sax adiga xataa haddii sanadkiisa dacfi ku jiro waxaa xoojinaya duruqda axaadiista kale ariiqa hore iyo xadiidka cali bnu shaybaan labadaasaa xoojinaya marka xadiidku waa sugan yahay xadiistaasi waxay faa'iidaysay marka ruuxii safka gadaashiisa ku tukada oo aan safka soo gelin isagoo keligiiya meel gooniya ku tukadaayay wax salaada ma laha salaaddiisa waxba kama jiro sidaana waxaa qaba alimaamu axmed isxaaq ibnu rahwiya xamaad ibni abi sulaymaan cabdiraxmaan ibni abi layla iyo wakiic ibnu jaraax a'immadaasaa ku tegay inay salaadiisu burtay daahirka xadiidkaana xoojinaya madhabkooda waana sida saxiixa xoogga badan jumhuurtu waxay qabaan oo shaafici iyo maalik iyo waxay qabaan abu xaniife iyo waxay leeyihiin salaaddu ma burayso laakiin khalad buu galay oo dee xadiiska maxaad daahirkiisa kaga saarteen waay waxay kaga saarayaan xadiidkan abubakra ee soo socday ku xiga safka gadaashiisuu ku soo rukuucay kadibna isagoo rukuucsan buu safka soo galay waxay yidhaahdeen salaaddii qaar ka mida buu safka gadaashiisa ku sameeyey rukuucda iyo eh, xidhashada salaadda iyo salaaddii qaar ka miduu soo sameeyey isagoon safka soo gelin taasaa kutusi bay leeyihin haddii salaadda qaarkeed burayana kulli waa inay wada burto wasalaadu laa tatajaza wax qaybsamaya ma ah saas daraaddeed qaarkeed hadduu ku asaxay waraa'a asaf munfaridan kulligeedna waa inuu ku asaxo waxaa kaloo deliishanayaan xadiidka cabdillahi bin cabbaas nebiga gadaa markuu bidixii iska taagay nebigu waa ka soo wareejiyey oo midigta soo istaajiyey waxay leeyihiin mar midigtu iska taagay marna bidixda mar bidixdu iska taagay marna midigtaa la istaajiyey laakiin mar buu isagoo keligiiya gadaal la soo wareejinahay oo gadaal buu taagnaa intii gadaal la soo wareejinahaya soo nin keligiiya ma ahayn munfarid khalfa saf buu ah nabiga lamuuna safanin bay meelahaasay wax ka raaraadiyeen markaasaa waxay yidhaahdeen xadiistaasaa daahirka ka sarfinaysoo salaadu waa asaxaysaa laakiin ninkani khalad buu galay meeshaasay jumhuurtu ku luqluuqeen laakiin sida sawaabka ee raajixa wax weeye inay salaadu jabayso ayb oo uusan salaad lahayn sida daahirka xadiidka ka muuqato macnaha madhabka culimmada hore ayaa xoog badan can abi bakrata radi allahu tacala canhu anahu isagu intaha wuxuu soo gaadhay ila nabiy nebiga sal lay waslam walxaal huwa nebigu raakicun uu rukuucsan yahy fa rakaca markaasuu rukuucay qabla an yasila intuusan gaadhin ila safi safka intuusan gaadhin fadukira waa la sheegay dalika arrinkaa linabiy nebigaa loo sheegay sal lay waslam faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi zaadaka allaahu allaha kuu kordhiyo xirsan dadaal eh xirsan dadaal allaha kuu kordhiyo walaa tacuud hana ku noqonin ayb rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu waabu daawuud waannasaa'i xadiidka waa kaan lahayn waxaa deliishanaya jumhuurta oo waxay u deliishanayaan salaatu lmunfaridi khalfa asaf inay asaxayso oo say u deliishadeen calshaani waxay yidhaahdeen salaadii qaar ka mida takbiiratu lixraam iyo rukuucdii ayaa wuxuu sameeyey isagoo safkii aan soo gelin oo munfarid ah hadday asaxdayna salaadii kale inay wada asaxaysaa laga qaadanaya waataan hadda soo sheegnay saasay u daliishanayaan ayib istidlaalkaasi waxbaa lagaga noqon doonaa oo dooda ay ka qabaan waxa weeye imaam axmed iyo siday leeyihiin waxaa kala gedisan salaada qaybteeda hore iyo ruux soo socda iyo nin salaadii oo dhanba ku sameeyey safka gadaashiisa labadaasi isku mid maaha xataa haddii la yidhaahdo suuradan ninka la yidhaahdo xadiidkan abubakra nas baa ku yimid naskaasaana ku tusaya xaaladdaa iyada iyo suuradaa iyada in ayna xadiidka gelaynin laakiin wixii suuradaa ka baxsan ayaa xadiidka waabisa iyo caliy ibnu shaybaan lagu xambaarayaa inay salaaddiisu burayso oo nin intuu salaadda ku galayba isaga dhammaysto meeshaa kuu tukaday kaasay ka hadlaysa ama inuu soo galo oo kadibna soo socdo isagoo rukuucsan uu soo galo safka taa nusuus gooniyaa ku soo aroortay oo ka saaraysa sidaasi in la yidhaahdo waa suurtagal ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhu amaa cidda rukuucday isagoon safka soo gelin kadibna safka sidaa ku soo galay mas'aladaa iyada horaan uga soo hadalnay soo saas ma safka intaadan soo gelin inta la rukuuca ma la soo geli karaa iyo wixii ku soo arooray aahaar ah waxaan kaga soo hadallay baabkii almasbuuq yadkhulu maca alimaami cala ayi xaalin kaana walaa yactadu birakcatin laa yudriku rukuucaha halkaasaan kaga soo hadallay aahaarta ku soo aroortay ayb marka ku laaban mayno iyo sidoo kale abubakra xadiidkiisan ah safka ka hor buu rukuucay ha ku noqonin baa la yidhi ha ku noqonintu maxay ku saabsan tahay waan ka soo hadalnay ma orodku soo ordayba ma rukuucda uu soo rukuucaybaa ma ragcadda uu tirsadayba intaa kee wey tafaasiisheeda halkaasaan iyadana kaga soo hadalnay can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya nebigaan u imid sala allahu calayhi waalih wasalam min aakhiri leyli habeenka qaybtiisa dambe ayaa nebiga u imid fasallaytu markaasaan tukaday khalfahu gadaashiisaan ku tukaday fa akhada markaasuu qabtay biyadii gacantayda fa jaranii waa ijiiday buu yidhi xataa jacalanii ilaa uu iga yeelay buu yidhi xidaa'ahu qumaatigiisa dhinaciisa oo isaga ku aadan waay xidaa'ahu ku aadanidiisa ilaa uu iga dhigayo garabkiisa ii istaajiyey rawahu axmed baa wariya xadiidkaa isaga ayb xadiidkaasi rijaaluhu rijaalu saxiix buu leeyahay haythami leeyahay sheekh shucaybna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeye waa markuu axmed warinaya wailaa aslulqisa saxiixaynkay ku taallaa xadiidkii habeenkii uu baryey weeye guriga habaryati maymuuna oo salaatuleylka nabiga la tukaday wey sal ly waslam ayb xadiidkani dhammaystir buu marka leeyahay waa dhammaystir markii eh, musnadka wuxuu ku yimid isagoo dheer oo dhammaystirkiisu waxa weeye markii uu nabigu dhinaciisa istaajiyey buu yidhi midigta uu isoo istaajiyey rasuulkuna salaadiisii isaga jeedsaday ayaan khanastu buu yidhi khanastu dib baan u yara gurtay buu yidhi yacani la sinnaantii nebiga aan la sinnaa en garabkiisa taagnaa baan waxaan dib uga yara durkay buui nebigu sal lay wasalam salaadiisii buu dhammaystay markuu salaadda ka baxay ayuu wuxuu igu yidhi buu idhi maa sha'nii ajcaluka xidaa'ii fatakhnas muxuu yahay arrinkaygu oo intaan garabkayga ku istaajiyey aad dibdib ugu guranaysaa maxaa kuu dhacay markaasaa waxaan idhi bu uhi ya rasuul allah awayanbaqii liaxadin an yusalliya xidaa'aka wa anta rasuulu اllah alladii acطaaka allah oo miyay habboon tahay inuu axad garabkaaga istaago oo isla kaasimo adoo rasuul ilaahayoo alla ku siiyey ma cid baa isla kaasimi kara garabkaaga saa si siman kuula istaagi karta yacni waxoogaa arrintaasa xaraj buu dareemay haben la istaajiye haddana waxoogaa wuxuu qaadan la'yahay inuu nebiga la simankiisa taagnaado markaasuu dibdib u gurtay ayb wuxuu yidhi faacjabathu nebiga sal alay wasalam arrintiibaa cajabisay buuhi ixtiraamka iyo qadarinta uu nebiga qadariyey ayaa nebigu aad ula cajabay fadaca allaha lii an yaziidanii cilman wa fahman ilaahay buu ii baryey buuhi inuu ilaahay cilmi iyo fahmo ii kordhiyo ilaahu cilmi iyo fahmo u kordhi buuhi ayb markaasaa wuxuu yidhi ibnu cabbaas kadib baan waxaan arkay buuhi rasuulka oo seexday ilaa aan maqlay buuhi isagoo khuurinaya salaaddii markuu dhammaystay buu goosha ku noqday iska seexday kadibna bilaal baa u yimid oo salaadii ogeysiiyey salaaddii buu nebigu sal lay wasalam u kacay weysena muusan weysaysanin saasayb xadiidkaasi dhammaystirkiisu sidaas wey laakiin ujeeddada hadda laga leeya waxa weeye waxaa deliishanaya jumhuurta waxay u deliishanayaan madhabkoodii ahaa almunfarid khalfa asaf inay salaadiisu saxiixa tahay oo see u deliishanayaan calanshaani waxay leeyihiin ibnu cabbaas dhinacaa la istaajiyey dhinacuu istaagay kadibna waa la soo wareejiyey marka salaadiisa qaar ka midaa waxay dhacday asaga oo gadaal maraya gadaal taagan soo ma sidaasay u daliishanayaan istidlaalka jumhuurta saan sheegnayba waa istidlaal daciifa waay oo axaadiistan iskama hor imaanayso waxaa lagu jamcin karaa sida culimmada qaarkood leeyihiin in la yidhaahda kan soo celi la yidhina waa ruuxa cudurdaar aan lahayn oo iska istaagay meeshaa gooniis isagoon cudurdaar lahayn kan aan soo celininna cudurdaar buu lahaa oo sida abubakra iyo muxuu ahay gadaal intuu rukuucay soo socday iyo kan ibnu cabbaas iyo ama labadooda midna wixii wuu garanayo isagoo garanaya buu khalday midna muusan garanaynin sidaana qaar baa ku jamciya ayib laakiin jumhuurta istidlaalkooda waxaa lagaga jawaabayaa saan horeyba usoo sheegnay ibnu cabaas xadiidkiisuna kuma cadda abubakra xadiidkiisuna kuma cadda labadooduba salaadii qaar ka mida juz yaroo salaada ka mida weeye waana la kala qaado salaadoo dhan inaad halkaa ku tukatay qaar ka mid a imaam axmed caleyh raxmatullahi wuu kala qaadaya saas way macnaa ayb waxaa imaanaysa taasi waa haddii safkii kuu bannaan yahay oo adoo safka meel heli kara aad gadaal iska istaagto laakiin haddiiba safkii kaa buuxsa ma ka warran cid kula istaagtana aadan hayn ama cid kalaa soo socota laakiin rukuucii baaba ku dhaafaysaba haddaad sugto maxaa samaynay markaa shaaficiyada badankood waxay qabaan dadka kaa horreeya nin ka mida soo jiido dadka safka ku jira mid intaad qabato gadaal u jiido isaga safka ha kula istaago laakiin madhabkaasi culimmada qaarkood waxay ku tilmaamayaan madhab aada u xun inuu yahay alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahawiya waxay leeyihiin waa madhab xun waxaa sidoo kale karaahaystay madhabka isaga alimaamu maalik iyo awsaaci iyaguna way karahaysanayaan oo waxay u karaahaysanayaan waxay leeyihiin dulmi baa ku jira ruux saf hore ku jira inaad dantaada usoo jiidato safkiisii horena aad dantaada uga soo saarto yani xaqdarro weyaan bay leeyihiin waa midda labaade ruuxii salaadiisiibaaba qasmiba ruux si uu taagnaa uun gadaal la qabsadoo la jiitay war balaayada ku jiidanaysa maxay ahayd isagiido dhanba waxaa ka tegaya muxuu ahay marka waxay leeyihiin sax ma aha ta saddexaad ee ka dhalanaysa waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa inay safafkii kala go'aan oo ninkan markii safka laga soo jiido booskiisi yaa buuxinaya waay soo safkii ma kala go'in marka waxa weeyaan man wasala safan wasalahu llah waman qataca safan qatacahu llahuna way ka dhalanaysaa intaa markii laysu geeyo waxay leeyihiin sax ma aha cid ha soo jiito muxuu samaynaya way marka madhabkaasi daciif buu noqdee maxaa la samayn meesheedaad ku tukani meeshaadaad ku tukan salaadaaduna waa sax axaadiistii haddaan sheegaynina kuma qabsanayso maxay kuu qaban weyday leanna adiga intaasaad kari kartaa soo ma walaa yukallifu allahu nafsan ilaa wascahaa intaasaa ilaahay uu yani wax way kaa rabaa ilan intaa unbaa awooddaada waxaa soo gelayaa xadiidkii idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum amar markii laydin siiyo waxaad kari kartaan ubaad kala imaanaysaan saas daraaddeed salaaddii jamaacadana dayn maysid oo ka tegi maysid cid kula istaagtana ma haysid cid inaad soo jiidatana waxay noqotay daciif maxaad samayni meeshaadaad istaagi goonidaadaad saf gooniyaad istaagi salaadana waad ku xidhan saasaad ku tukanaysa salaadaaduna sax bay noqonaysa sidaasi ayaa ay rajaxayaan culimmadaas waana sida sawaabkaa taqriiban baabulxafi boorrintii buu baab u yahay calaa taswiyati sufuufi safafka simidooda laysku booriyo wa rasihaa iyo isku dhejinteeda iyo wasadi khalalihaa iyo bambanaanideeda in la buuxiyo la cudo can anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi sawuu sima sufuufakum safafyaalkiinna sima maxaa yeeley faina taswiyata asafi safka simidiisu min tamaami salaati salaada dhammaystirkeeduu ka mid yahay salaada dhammaystirankeeda ayuu ka mid yahay lafdiga bukhaari waxa weeye min iqaamati asalaati salaada hagaajinteediiyo toosinteeduu ka mid yahay ayb waxay u deliishadeen culimmada qaarkood sida imaam ibnu xasmi iyo rag la mid ah safafka in la simo inay waajib tahay bay u deliishadeen leanna salaaddii waa waajib dhammaystirkeediina waa waajib safka simidiisuna salaada dhammaystirkeedii buu ka midi wixii shay waajiba ka mida ah isaguna waa waajib halkaasuu mariyey ibnu xasmi iyo ragge ayb laakiin jumhuurtu waxay qabaan waa istixbaab wacan anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuqbilu mid qaabiliya calaynaa korkanaga biwajhi wejigiisa wuxuu nagu soo aadin jiray ama nagu soo jeedin jiray wejigiisa qabla an yukabbira intuusan salaada xidhanin salaada xidhashadeeda ka hor allahu akbar intuusan dhihin ayuu nagu soo jeedsan jiray fa yaquulu markaas wuxuu dhihi jiray taraasu taraasu isku dhega waa talaasaquu bihayri khalal waa yani waxa weeyaan isku dhega oo muxuu ahaayey bambanaanida dhexdiinna awda taraasiga saasaa laga wada isku dhega wactadiluu sinma muttafaqun calayhima ictidaalkana waxaa laga wadaa in laysku aado oo waa inoo imaan doontaayo garbaha iyo cidhbaha iyo gomadaha laysku aadiyo oo uusan jidhku kala hormarin ah qaarna aynan horay usoo baxsanayn qaarna dib u baxsanayn ictidaalka saasa laga wada muttafaqun calayhima labada xadiidba waa muttafaqun calayh wa nucmaan ibni bashiir qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusawii mid sima sufuufana safafayaalka yaga waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay imaamku intuusan salaada gelin inuu dadka la hadlo o yidhaahdo safafka hagaajiya sunnadaasi waa madhabuljumhuur xanafiyadan ku arkay ee a'immadooda imaamyadooda ayagu inay dad la hadlaan iskaba dhaafi markuu saa isu soo taago oo aqimaadda kelimada ugu dambaysa uu afka ka qaado mu'adinku takbiirat lixraamkii waaba xidhayba imaamkii waaba galayba salaadii istawu iyo saf hagaajiya iyo dhex marmara iyo warkaasi uma yaalo meelay ka qaateen ma aqaan wayba kula yaabiba haddaad dad safka sima tidhahdo waaba kula dagaalamayaaba waa mutacasibada xanafiyada waay baabka sufuufta marka laga hadlayana madaahibta waa kuwa ugu fogaansha badan weeye sufuufta iyo sunnada ku timid taraasigaa laftiisa ninba meeshiisu iska istaagi baaqaanaad aragteen hunuudda iyo eshiyaanka madabka xanafigaa ah haysta mid halkaasu iska istaagi mid halkan isu suma dhowaan mayaan haddaad ku soo dhowaatana wuu kaasii durki haddaad ku sii durugtana safkaba wuu kaaga bixi marka dhexdooda waxaa waxaa bannaan waaweyn baa iska yahay marka waa madhab waana nooc taqliidoo madhab ka keeneen waay axaadiista nebigana totale way khilaafsantahay ayb wacan nucmaan ibni bashiirin qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ah rasuulu lahi sal ly slam rasuulku yusawii mid sima buu ahaa sufuufanaa safafayaalkanaga kaannamaa sidii isagoo yusawii uu ku simayo bihaa iyada alqidaaxa leebka ama leebabka kaannamaa yusawii sidii isagoo simaya bihaa safafka simaya alqidaaxa leebabka ku simayoo kale qidaaxa waa qoriga waa jamcu qidxin waay qidxigana waxaa la yidhaahdaa leebka inta aan loo samaynin afka birta ana aan la gelinin baarimahana aan loo samaynin qoriga keliya markuu yahay oo la qoro ayaa waxaa la yidhaahdaa qidxi la yidhahda ah, saas man kaannamaa yusawii bihi alqidax yacni waxa weeye qoriga leebka qorigiisa isagoo ku simayo kale oo intuu saa u saaro dadku ayna qaarna ka hormarin qaarna ka oo leebkaa ku wada sinaadaan sidaasoo kaleeto sidii isagoo ku simayoo kale xataa ra'aa ilaa uu arkay annaa anagu qad caqalnaa inaan fahanay canhu xaggiisa ilaa uu arkay waa ku noqnoqday nebigu sal lay slm ilaa uu arkay inaanu fahanay oo arrintaa iyadaa aanu sidii loo fulinaya tadbiiqeeda aannu garannay uma markaa kadib buu kharaja baxay yowman maalin arrintaa markuu u arkay inaan fahanno ku celceliyoonu garannay ayuu maalin maalmaha ka mida soo baxay faqaama nebigu waa istaagay sal lay wasalam xataa kaadda ilaa uu sigay an yukabira inuu takbiirsado ilaa uu ku dhowaaday inuu takbiirsado ayuu nebigu soo baxay sal lay slam fara'aa markaasu wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo baadiyan uu yahay mid uu soo baxsan yahay sadruhu laabtiisu min asafi safka ay ka soo baxsantahay nin laabtiisu soo taagan tahay oo dadka intooda kale safki laabtiisu ka soo yar horrayso ayuu nebigu arkay sal lay waslam asagoo markaa salaada xidhan raba oo geli raba ayb fa qaala markaasaa wuxuuhi nebigu sal lay waslam ila rasuulka waxaa ka mid ahaa ee mucjisaadkiisa waxaa ka mid ahaa cajaa'ibta lahaa markuu sii jeedo wuxuu wax u arki jiray sidii markuu soo jeedoo kale saas macnaha yacni waa kii ahaa fa innii araakum min waraa'i gadaashaydaan idinka arkaa marka ninkanoo saa usoo baxsanoo safkiiba ka soo dheer ayuu arkay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam cibaad allah addoommadii allow la tusawunna latusawunna walle waad simaysaanoo waad simaysaan sufuufakum safafyaalkiinna waad simaysaan ayb aw amase la yukhaalifanna allahu ama alla wuxuu isdaba marini bayna wujuuhikum wejiyaalkiinna dhexdooda ama alla wuxuu iskhilaafsiinoo isdaba marinaya o isweydaarinayaa wejiyadiinna dhexdooda haddaad yeeli weydaan rawaxa wariyay aljamacatu baa warisay ila albuhaariya faina lahu bukhaari waxaa u sugnaaday minhu xadiidkaa uga sugnaaday lafdigan bukhaari lafdigaa hore muusan la warinin jamaacada laakiin xadiidka lafdigiisaa hore isagu wuxuu ku leeyahay lafdigan buu leeyahay oo ah latusawunna walle waad simaysaanoo waad simaysaan sufuufakum safafyaalkiinna aw amase layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum intaasuu bukhaari ka wariyay haddii kale ilaahay wejiyadiinnu iskhilaafsiinaya muttafaqun calayh ayb xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa horta aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum laba macnoba culimmada way ku fasiraan qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa laga wadaa ruuxa wejigiisa iyo qadaadkiisa in laysdabamariyo oo meeshuu wejigu ku yaallo inta laga wareejiyo meesha qadaadka in la geeyo qadaadkana meesha wejiga lagu soo wareejiyo oo dee seed u socon way markaa socon kartaa indhihii iyo xaggay kaa jiraan wejigii iyo baashii dhankil xagguu kaa jiraa marka adiga dhan waa suuragadi waay wuxuu la mid yahay waciidkii aan soo marnay ee ahaa ruuxa imaamka intuusan soo toosin ka soo hortoosaya miyuusan ka baqaynin in madaxiisa madax dameer loo bedelo soo ma ama suuradiisa loo bedelo suura mxuu ahaaye ah, marka ti oo kale la taha bay leeyihin aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum sidaa culimmada qaarkood baa maraya qaarna waxay leeyihiin aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum waxaa laga wadaa quluubtiinaa la iskhilaafsiinayaa oo dadkii isla tukanayay isku safka ahaa markaad iskhilaaftaanoo mid gadaal u istaagoo mid horay u istaagoo aan la sinmin ilaahay wuxuu idinku ciqaabayaa in quluubtiinna laysku garaaco ood isnacdaan ood iskhilaaftaan oo kadibna dagaallo iyo burbur iyo balaayo laydinku ibtilayo lafdiga yacni waxa weeyaan macnaha dambe waxaa rajaxayoo xoojinaya lafdiga abu daawuud oo dhahaya aw layukhaalifanna allahu bayna quluubikum haddii kale alla wuxuu iskhilaafsiinayaa quluubtiinna dhexdeeda marka wujuuhda bimacnaa quluub in laga wado ama jidhkii oo dhan baa laga wadaayo dhexdiinnuu alla iskhilaafsiinaya khilaaf buu dhexdiinna dhigaya sidaas macnahaana culimmada qaar baa maraya xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista kutusaysa safafka simidoodu inay waajib tahay maxaa yeeley cuquubada ka dhalanaysa ee yani iyo sida loo adkeeyey in la fududaystana inay xaaraam tahay maayaele waxay ka dhalanayso waxshay ay ficil ay ka dhalan karto in ummadda quluubteeda isku dhacdo ama ti macnihii hore haddii lagu wado in ruuxa wejigiisii la bedelo qadaadka loo rogaayay macnaheedu waxa weeye khalad weyn baa la galay waay dembi weyn baa la galay xaaraan baa la galay waay shaygu hadduu sunno yahay kama dhasheen cuquubo intaa leeg marka wujuubnimada ayay faa'iidaynaysaa iyo fududaysiga xaaraamnimadeeda weli axmed axmed waxaa u sugnaaday wa abu daawuuda wa abi daawuuda waa sax abu daawuuda buu ii qorayay laakiin abi baa sax weli axmed axmed waxaa u sugnaaday wa abi daawuuda fii riwaayati riwaayo dhexdeed qaala wuxuu idhi fara'aytu waxaan arkay alrajula ninka oo yalziqu dhajinaya ama yulziqu dhajinaya yaada wagoday soo maha oo yulsiqu dhajinaya kacbahu aanqowgiisa bikacbi saaxibihi saaxiibkii aanqowgiisa ku dhajinaya saaxiibka waa ruuxa garab taagan buu ka wada saf ku jira wa rukbatihi <clears throat> wayulsiqu dhajinaya rukbatahu lowgiisana wuu dhajinayaa birukbatihi saaxiibkii lowgiisa ku dhajinaya wa mankibahu garabkiisana dhajinaya bimankibihi saaxiibkii garabkiisa ku dhajinaya markuu nebigu sidaa yidhi kadib ba waxaan arkay ui saxaabadu say u safan jireen ayadoo labada isku xigaaba ay anqawyada isa saarayaan oo lowyaha isa saarayaan oo garbaha isa saarayaan iskuna dhajinayaan ayaan arkay buui ayib siyaadadaa waxaa iska leh axmed iyo abu daawuud baa iska leh sanadkeeduna waa saxiix ayib waxaa kaloo soo saaray alimaamu albukhaari tacliiqan bisiiqati اljasmi buu ku wariyey yani aarkaa isaga nucmaan ibnu bashiir oo ra'aytu rajula mina yulziqu kacbahu bikacbi saaxibihi saasuu bukhaari isagoo mucallaqa ku keenay waxaan arkay buu ihi raggii saxaabada ahaa oo ninba ninka kale aanqawgiisa aanqawo kale ku dhajinay aanqawgiisa ka saaxiibkii uu ku dhajinay aarkaasi uu nucmaan ibnu bashiir wuxuu leeyahay shaahid isagana saxiixa oo bukhaari wariyey oo aadiyo imaandoontaa macnaha kuwa tilmaamayo in garbahana laysku aadiyo bal luqumahana inay isku aadaan safka lagu jiro luqumahao dhanna hal saf ay ku wada jiraanu ayna kala horaynin garbuhuna ay isku aadaan luguhuna isku aadaan sidaas wey ayb xadiidka marka aharka isaga ah intiisa kale waa sax laakiin waxaa la haystaa oo lagu dhegan yahay ziyaadada ah wa rukbatahu birukbatihi la garayay in gomadaha layssaari jiray iyo lugaha laysku dhajin jiraa la geray garbaha xadiistaa ku timi luqumaha xadiistaa ku timi laakiin in lawyaha laysku dhajiyo lawyaha in laysku dhajiyaay yani jumlada iyada ah waxay leeyihiin nin baa la gooni noqday oo ruwaadda intooda kale kala gooni noqday oo la yidhaahdo abulqaasim aljadali oo saduuq xasanulxadiid ah marka waxaa laga yaabaa jumlada iyada inay shaada tahay saas daraaddeed baa culimmada xadiiska ka hadashay badankood maba aynan keeninba jumlada iyadaa rukbatahu birukbati lowga lowga in lagu dhajiyo sucuubo badan baana ku jirtaba labada ruux oo tukana mid walba inuu kakale lowga u saaro ma dhib yara ah, marka waxaa ku jira dacfi baa ku jira taqriiban ziyaadada iyada laakiin gomadaha iyo garbaha iyo luqumaha kuwaas waay kuwa sugan in macnaha laysa saaro ayb macnaheedu markii sidaa leeyahay ha laysa saaro oo ha laysku dhejiyo ma aha in dadka aad ku dhibto oo dadka garabkaaga ku tukanaya liinuu fii aydii ikhwaanikum dadka inaad u dabacdaan la raba waa inoo soo socotaa yani naskaas laakiin waan kugu dhajinahayaa waan kugu dhibayaa maya dadka qaar baaba intay kugu istaagaan bayba kugu maroojinba hadda koor baa waxaa la weydiiyey shaykhuna ilaahay u naxariistay sheekh maxamed haadi ayaa la weydiiyey nin baa u yeedha wuxuuhi sheekh dhallinyaradii intay uun lugta nugu dhejiyaan unbay haddana nugu maroojinahayaanoo ku rafaadnay markaasuu sheekhu wuxuu yidhi warba xarbulaqdaam baa la dhahaaye ama wax iska celi buha meesha isaga baxa xarblaqdaam waa dagaalka gomadaha dagaalka gomadaha la yidhaahdaa kaftan baa sheekhu wuu la dagaalka gomadaha la dhahaaya wax iska eli oo meesha isaga bax buur marka yacni waxa weeyaan lama rabo inaad dadka ku dhibto sax isku day laakiin lama rabo inaad ku dhibto asheekh bakar ibnu cabdallah abu zayd caleyh raxmatullah risaaluu leeyahay masaladaa uu dood badan ka qabo ninkii rabo waa akhrin karaa risaalada waa risaalada la yidhahda laa jadiida fi salaa laa jadiida fi salaati saal uu leeyahay masaa-ishan dood buu ka qabaa waana dood cilmiya runtii haddaad akhrido yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey walow ay aahaartan saxaabadu siday tilmaamayso sax ay xoog badan tahay haddana sheekha dooddiisu dood sahlan maaha risaaluu ka qoray liaxmed axmed waxaa u sugnaaday abi daawuuda fii riwaayatin riwaayo kale qaala wuxuu yidhi fara'aytu waxaan arkay qaalada waxaa iskaleh leh saxaabiga xadiidka warinaya oo nucmaan ibni bashiir ah qaala wuxuu yidhi nucmaan fara'aytu waxaan arkay alrajula ninka oo yulsiqu dhajinaya kacbahu anqowgiisa bikacbi saaxibihi saaxiibkii anqowgiisa ku dhajinaya wa rukbatahu lowgiisana dhajinaya birukbatihi rukbati saaxibihi ku dhajinaya wa mankibahu dhajinaya garabkiisa bimankibihi saaxiibkii garabkiisa ku dhajinaya wacan abi umaamata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu idhi sawuu sima sufuufakum safafyaalkiinna waxaaduu isku aadiya bayna manaakibikum garbihiinna dhexdooda garbaha isku aadiyo yayna isdaba marin waliinuu dabca ama u jilicsanaada fii aydii ikhwaanikum walaalihiin gacmahooda maxaa laga wadaa liinuu fii aydii ikhwaanikum wasuduu awda alkhalala bambanaanka dulduleelka awda oo gufeeya maxaa yeele fa ina shayaana shayaanku yadkhulu wuu geli fii maa baynakum waxa dhexdiinna ah bimanzilati alxadaf sidii isaga oo baraar oo kale ah bimanzilati alxadaf oo muxuu ahaayey daalka la kordhigo ayib waa jamcu xadafa xadafadana waxaa la yidhaahdaa yacnii wuxuu ka wadaa awlaada da'ni idaha caruurtooda asiqaari ee yaryar xadafaduu fasiraya waa baraarka yani idaha caruurtoodaa la yidhahda raw axmed baa wariyey xadiidka sanadkiisu waa daciif nin la yidhaahdo faraj ibnu fadaala ku jira oo daciifa laakiin xadiidku waa saxiix liqayrihi shawaahid buu leeyay shawaahiddii saxiix ku noqonaya shawaahidiisa waxaa ka mid a xadiidka anas oo marfuuco nabigu sal ly slam russuu sufuufakum waqaaribuu baynaha waxaaduu bilacnaaq luqumaha isku aadiya fawladii nafsii biyadihi inii la ara shayطaana yadkhulu min khalali الsaf kaأnaha alxadaf ilaahayga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye shaydaankii baan arkaa oo ka soo gelaya meelaha banbannaan sidii isagoo baraar oo kale ah ayib xadiidku marka waa saxiix lihayrih inta kale marka way iska caddahay laakiin waliinuu fii aydi ikhwaanikum shaytaanku muxuu ahaayey wuxuu doonuu isu ekaysiiyaa waxyaalaha ilaahay siiye bay ka mid tahay inuu marba wax isu ekaysiin karo mar hadduu doono wuxuu noqonayaa halaq waxyaalaha xamaaratada iska dhig hadduu rabo jinko dhan baa saas tashakul baa ilaahay awood u siiyey mar ibni aadam buu iska dhigo hebelkaa taqaanay suuradiisiibuu kuugu imaana mar wuxuu iska dhigayaa shimbiro hadduu rabo marba shakli buu qaadanaya kaannaha alxadaf marka ma sidii baraarku u soo ekaanayaaba mise baraarku markay yaacayaan oy soo didaan meel yar oo xataa muxuu ahaaye cidhiidhi abay ka dhex dusaan marka hadday meel yar idinka bannaanato xataa sidii baraarku soo dhex jiidhahaya waa kii xadiisku ahaa markii la aadaamuu cararaya aadaanku marka dhammaaduu soo noqonaya haddana markii aqimaadu bilaabatuu cararaya markaasuu haddana markii aqimaadu dhammaato soo noqonaya markaasuu bambanaanka safafku wuxuu usoo yaacaya usoo gelayaa sidii muxuu ahaaye marka yani waxa wey taasay axaadiistu tilmaamaysaa marka waliinuu fii aydii ikhwaanikum waxaa laga wadaa alimaam abu daawuud wuxuu ku fasiray ruuxa safka soo gelaye dhexdiinna inuu gala doonaya u dabacsanaada ah, maalan waxoogaa ruux baa dhexdiinna geli kara ruux baa dhexdiinna soo galay hays adkaynina oo mxuu ahaay ha u dhigina mxuu ahaay gacmaha iyo garbaha ha u dhigina u dabca u dabca liinuu biaydi waa laga wadaa sidaa waa macno macnaha labaadii waxa weye liinuu fii aydi ikhwaanikum walaaladiinna safafka simaya hala dagaalina hana ku adadkaaninee gacmahooda ay ku simayaan safafka u dabca sidaana waa macno kale liinuu biaydi ikhwaanikum waxaa kaloo dhici karaysa in laga wado safka aad ku jirtaan taagnida aad wada taagantihiineed isku dheggan tihiin isu dabca isu dabco oo ha isku adkaynina ilan jidhka bini aadamka marna jidhkaaga waad adkayn kartaa waad isgelini markaasuu wuxuu taabtaba dhibi marna jidhkii waad dabcin oo markaasuu wuxuu noqonayaa muxuu ahaay miskiin aan waxba dhibayn marka liinuu fii aydii ikhwaanikum macaanidaasaa lagu fasira wacan jaabir bni samurata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi kharaja calaynaa waxaa nugu soo baxay rasuulu sala allahu alayh waalih wasalam faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam alaa tasufuuna miyaydaan safanaynin kamaa tasufu siday u safatoo kale almalaa'ikatu malaa'igtu cinda rabbihaa rabbigeed agteeda agtiisa ugu safato malaa'igtu alle agtiisay ku safataa ee siday ugu safato si la mida maad u safataan miyadaan u safanin faqulnaa markaasa waxaanu dhi buuhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi kayfa sidee bay tasufu u safataa almalaa'ikatu malaa'igtu cinda rabbihaa rabbigeed agtiisa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam yutimuuna waxay dhammaystirtaan ama dhammaystiraan malaa'igtu asafa alwala safka hore safka hore marka hore buuxiyaan wayataraasuuna wayna isku dhegdhegaan fi safi safka dhexdiisana way isku dhegaano way yani waxa weeyaan ma banneeyaan meelo ma badheeyaan way isku dhegaan rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya watirmidiya tirmidiya bukhaari mooye wacan anasin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay waslam rasuulku qaala wuxuu yidhi atimuu dhammaystira alsafa alwala safka hore u horeey uma kadibna alladii yeliihi midka ku xiga dhammaystira fain kaana hadduu ahaaday naqsun dhimanaan hadday jirto haddii wuxuun uu dhimanaanayo safkala dhimanaanayo falyakun ha ahaada dhimanaanshuhu fi safi lmu'ahari safka ugu dambeeya safka loogu dambaysiiyey kaas hadday wax ka dhimanaanayaan dhimanaantu ha gasho laakiin kaas safafka ka horeeya yayna dhimanaanin macnaha waxaa laga wadaa isagoo safka a ah horeeya wax ka bannaan yahay mid dambe ha istaagin hana gelin nahyi waay lama ogola marka ayb rawaa waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey abu daawuud iyo abu daawuud wannasaa'iy iyo nasaa'i baa wariyey xadiidkaasi alimaamu nawowi baa taxsiiniyey sheekh albaanina waa saxiixinaya wuxuuna tilmaamayaa safafka siday u kala horeeyaan in loo buuxiyo waxaa kaloo xadiidka ka horreeya tilmaamayo yutimmuuna asafa alwal malaa'igta safashadooda nebigu sal lay slam sameeya uu yidhi iyaduna saas wey macnaha in safo saf ka horreeya la buuxiyo ayb wacan caaisha radi allahu tacaala canha marar badan baa masaajidkeenna waxaa dhacaysa iyagoo safafka hore bannaan yihiin baa safaf cusub layska bilaabaa khaasatan qaybtaa dambe imtixaan weyn baa ka jira dadkuna waa degdegaya qaybtan dhexe tiirarka wixii ku saabsan mas'aladoodu waa darsigeenna habeen dambe saan rajaynaya insha allah way soo socoto tiirarkaa laga cararaa gadaal baa laga maraa marka ninkii tiirka ka cararay oo saf tiirarka ka dambeeya bilaabay ku aan tiirkaba ka warhaynin baa imaamanu markaasuu tiirkii ka bilaabay markaasaa kani waa dhiman yahay oo kaasi waa dhiman yahay oo kaasi waa dhiman yahay qaybtaasi marka insha allahu tacaala darsi noo soo socdaa kaga hadli doonaa laakiin qayb aan tiirarna ku jirin baa jira oo qaybta ugu dambaysa masaajidka ayadoo oo safafkii hore bannaan yihiin baa kuwo cusub la bilaabaa markaasa waxaad arki shan saf oo wada dhiman waxa keenayana waa degdega sooma in la ordaa la doonaya marka saas dareed niman wuxuu rabaa safo safku ugu dambeeya inuu inuu isku aadiyo hadhuu salaada markii laga baxo si aan looga horbixin ama ma ahe ka gaadh buu isleeyaho wuu soo daahayoo ka gaadhaasaa waxay ku kallifaysaa safkan inuu inuu ka ugu horreeya galo ama meel aan safba jirinba ka bilaabo bedelkii uu horay u socon lahaayoo ka horo geli laha waxaasoo dhan waa khaladaad jira wey wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alle iyo wamalaa'ikatahu malaa'igtiisu yusalluuna way ku salliyaan calaa mayaamini sufuufi safafka midigyadooda safafka midigyadooda ama safafka kuwooda midigta ah ayay ku salliyaan alle iyo malaa'igtiisu rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyay wabnu maajah xadiidka sanadkiisa waxaa taxsiiniyey alimaamu almundiri alxaafid ibnu xajar sheekh albani nawowi isaguna wuxuu leeyahay calaa shari muslim buu saxiix ku yahay laakiin sida sawaabka ah xadiidku lafdigan hadda ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna calaa mayaamin الsufuuf lafdigaasi waa shaad daciif waxaana la gooni noqday ee ruwaadda nin ka mid ah oo la yidhaahdo mucaawiyat bnu hishaam oo ka mid a ardada sufyaan sufyaan ardadiisii fiqaadda ahaa iyo qolyo kaleba lafdi kaley isku waafaqeen oo lafdigay isku waafaqeen waxa weeye ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala aladiina yasiluuna sufuuf alliya malaa'igtiisu waxay ku salliyaan kuwa safafka xidhiidhiya xadiidku lafdigaasuu sax ku yahay waana lafdiga ay eh, ruwaadda badankood ku wariyeen amaa lafdigan calaa mayaamin sufuuf ah nin baa la gooni noqday mucaad ibnu hishaam la yidhaahdo sidaas daraaddeed shuduud baa ku jiro waa daciif alimaamu albayhaqi calayh ullah iyo sheekh albani iyo qayrkood baa sidaa dhahaya oo lafdigaasaa sax xadiidka cala aladiina yasiluuna asufuuf kuwa sufuufta xidhiidhiya kuwaasaa ilaahay iyo malaa'igtiisu ku salliyaan ama mayaaminu safyuufta waa shaad waa hayru maxfuud buu leeyahay bayhaqi caleyh raxmatullah sheekh albaanina saasuu ku raacay ayb salliga alliyo malaa'igtiisaa ku sallinaysa waxaa laga wadaa saan horeba marar badan soo tilmaannay alla salligiisu bimacnaa waa ammaan khalqigiisa alla waa ku sallinaya bimacnaa wuu ammaanaya fi lmala'i lacla malaa'igta dhexdeeduu ku ammaanaya ama malaa'igta salligoodu waa duco khalqigu salligiisu uu isku sallinayo waa duco hadday saa ku timaado wuu isu ducaynaya waa ama malaa'ig ha noqdo ama qayrkood ha noqdeen laakiin salliga alla xaggiisa markuu ka imaanayo khalqigiisa ku sallinayo bimacnaa waa ammaan leanna alla uma duceeyo soo maa ducadu waa dalab waa codsi alla yuu wax ka codsanaya ilan isagaa wax laga codsadaa soo maa sidaas daraaddeed alsalaatu bimacna adducaa macnahaasi ilahay laaqna laaqku laakiin aلhanaaءu cala اlmusala calayhi waay sida uu leeyahay abu caliyat الriyaxi sidaasaana sax وcan abi saciidin radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam ra'aa wuxuu arkay nebigu fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdiisa wuxuu ku arkay ta'ahuran dibdhac saxaabadii wuxuu ku arkay dibdhaco waxoogaa safafkii hore dib looga yara dhacayo fa qaala lahum markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam taqadamuu horay u soo mara horay soo mara hadaahina safafka hore soo gala oo fatamuu bii igu dayda aniga walya'tamma ha daydo bikum idinka ha idinku daydo man waraa'akum cidda idinka dambaysa idinku aniga igu soo xigsada igu dayda idinkana kuwa idinka sii dambeeya ha idinku daydeenoo ha ydin raaceen leanna safa safka uu ka dambeeya uu arkayuu raacaya ka uu horreeyana imaamkiibuu raacaya laa yazaalu kama zuulaya buu nabir sal ly slam qowmun dad ka zuuli maayaan yata'aharuuna inay dib u dhacayaanoo dib usii durkayaan xataa yu'ahirahum allahu ilaa alle uu dhigo caza wajal ilaa ilaahay dib u riixa waay inay dib usii durkayaan dayn maayaan rawaahu muslim baa wariyey wannasaa'iyu waabu daawuud wabnu maajah yacni xataa yu'ahirahum allahu ilaa ilaahay uu dib mariyo fadligiisa iyo abaalka wanaagsan laga dib mariyo saa waa macno oo dee markaad soo dahdo uun dibdhaca aad caadaysato khayrkan faraha badan ee sufuufta hore laga guranayo waa lagaa dibriday waxaa kaloo dibdhacaasi sabab u noqon karaa in aad salaadiiba kasii dibdhacdood sii durugto oo gadaal laguu sii riixoo khayraadka uun dib laguu sii mariyo leanna aljazaa min jinsin camal weeyo markaad horay ku dadaashana horay baa laguu riixayaa oo ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu kugu kaalmaynayaa dadaalka aad hayso horay baa laguu barhigantaalaya markii lagaa arko inaadba iska fududaysanayso gurasho aad bilowdayna hadda waxa weeyaan markaasi gadaalgurashadaada waxaa ka dhalanaya in gadaal laguu riyo xadiid waxaa ku yimid sugan isagana xataa yu'ahirahum wa in dakhaluu ljanna xataa hadday jannada galaan darajaadka sare ayaa laga dibridaya oo xilliga darajaadka iyo manaasisha jannada la qaybsanayo sidii ay u dibdhici jireen baa darajaadka saree jannadana laga dib dibmarinayaa macnahaasina waa macno xadiiska ku yimid ama yani eh, xadiiska eh, kuwa lamida ku yimid khaasatan jumcada markii laga hadlay hada billahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wsaxbi wslm